daraaddeed laba ragcadood in la tukado ayaa la sunneeyaa wayaktafi الnucmaanu bاdducaa'i alimaam abu xaniifa raximah allahu tacaala isagu wuxuu ku kaaftoomayaa u ducada oo macnuhu yahay ragcataynkaasi isagu sharci uma arko inay bidco tahay ayaa madhabka xanafiyadu u yahay laakiin bidco maahae waa sunne sida jumhuurku ay qabaan axaadiidta nabigana calayhi salaatu wasalaam way ku sugan tahay xanafiyadu bidco waxay u yidhaahdeen cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu baa waxaa ka soo aroortay inuu banaanka u baxay dadkiina uu saaray falam yazid cala ducaai walistikfaar ducadii iyo istikfaartii waxba kumuu darin intaasuu uu sameeyey kadibna wuu soo noqday markii la yidhi amiir almuminiin maxaad istisqaa noogu samooydeen laqad istasqaytu bimajaadihi samaa marka yani waxa weeyaan intaasuu ku daystay marka taasay xanafiyadu qaateen waxaa laga yaabaa marka alimaam abu xaniifa raximah llahu tacala dee axaadiista markaa sariixa ee saxiixa ah in aanu arkin marka madhabkiisu waa saas wahiya ka ciidin salaadani waa sidii ciidda sifatan wa waqtaa xaggii sifada iyo xaggii waqtigaba waqtiga la tukanaya waqtigii salaada ciidda ifaduna waxa weeyaan sifadii salaada ciida loo tukanayo marka halkaa waqtiga shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin kuma gaar ah yani xaggii waqtigii ciidda waa la tukan karaa laakiin waqtigaa kuma gaar ah waqtiga iyo waqti kaleba waa la tukan karaa wa khubatan sidoo kale ciiddii bay ka shabahaysaa xaggii khudbadda oo laba khudbadood oo ka dambaynaya salaada ayay leedahay waqiila waxa la yidhi qudimat waa la hormarinayaa taa tan taadu waa ismu ishaare muana markaa tilmaamay sida haadihi oo kale qudimat haadihi tan waa la hormarinaya ta la hormarinaya marka waa khudbadii oo qolaa waxay leeyihiin ciiddii khudbadda way kaga duwan tahayo ciidda khudbadeedu way dambaysaa istisqaaga laakiin khudbadeeda waa la horreysiinayaa qolooyin markaa jamaca ayaaba arintaa qaba oo cabdulaahi bn zubayr iyo cabdulaahi bn yaziid alkhitmi iyo cumar bn cabdilcasiis iyo iyaaba maaragtay laga sheegay layth ibni sacdina waa madhabkiisii axaadii markaa saxiix ahna arinkaa waa laga qaadanaya in khudbada la hormarin karo saas daraaddeed shaaficiyadu waxay yidhaahdeen haddii la hormariyana waa caadi oo tii ciidda la mid maaha in la hormariyaa halkan waa mujsi laakiin sida fiican waa in laga dambeysiiyo oo axaadiista ku shabahaysa ciidda ayay markaa ka qaadanayaan walam yukabbir maalikun imaamu maalik takbiiraadkii ciidda ma eh, la imanayo marka istisqaaga la samaynayo oo laba ragcadood oo caadi ayaa markaa isagu ka dhigayaa marka tashbiihii isaguna intaa uu ka saaray laakiin qolyaha kale tashbiiha markaa xadiidka ku soo arooray ayay ka qaadanayaan in takbiiraadka ciiduna ay ku jirto wacukisa waa la kala bedelayaa ridaau hayri lxanafi xanafiga wixii aan ahayn gu-iisii waa la kala bedelaya wa nukisa waana la dabagediyaya mn dhahna lishaaficiyi shaafici markaa waxa weyaan agtiisa la joogo waa maxay cagsigu waa qalbigii ama taxwiilkii weeyaan waa la cagsa yani waa la xawilaya oo wixii midigta isaqayb darafkii midigta saarnaa bidix baa la geynaya kii bidixda saarnaana midig baa la keenaya taasi waa qalbiga ama taxwiilka ama cagsiga waxa halkan lagu magacaabo tankiisku waa dabagediyo darafkii sare ayaa hoos la geynaya kii hooseeyeyna kor baa la geynaya markaa dee waa madhabkii shaaficiyadu labadaba uu qabaayo qofkii shaaficiga ah labadaba kala garanayaa taswiirteeduna kuma adkaanayso hal mar baana intaa la samaynayaayo dhinaca bidix ama dhinaca midigtaa doonta intaa tagto baad darafka hoose soo qabsanaysa darafka hoose baad soo qabsanaysaa deetana garabka midig ayuunbaad saaraysa markaa labadiiba way kuu xasileen haddaad cagsiga samayso dhinaca midigtaa tagta darafka hoose soo qabsato ood garabkaagan bidix saartan iyaduna waa saas oo kale tankiiskii iyo cagsigiiba oo wixii bidixta saarnaa bidix buu saaran yahay wixii hoosiyna wuu sareeya oo intiiba markaa way ku xasilaysa markaa tankiiska waxaa la gaar ah shaaficiyada amaa qalbiga ama taxwiilka midig iyo bidix in laysku bedelayo wixii aan xanafi ahayn oo dhan baa qabta nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuu xaawilay tankiiska deetana gu'i baa ku cuslaaday markuu ku cuslaaday wuxuu ku kaaftoomay tahwiilka markaa kii uu nebigu ku kaaftoomay ayay jumhuur ku qaateen shaaficiyadu kii uu ku maarata sameeyey iyo kii uu xaawilay labadiiba iyaguna way qaateen abu xaniifa isagu markaa taas ma qaadanin oo madhabkiisa ma aha inaanu markaa nasku gaarinna waa dhici karaysa wlimaamu yufradu bilqalbi fii ma qaalahu muxamadu wlimaamu imaamka ayaa yufradu lagu gaari yeelayaa bilqalbi taxwiilkii ridaaga la xawilayay tankiiska de mabay ogolan iyagu mabay odhanaynin fii ma qaalahu muxamadu maxamed ibn xasan ashaybaani waa imaamkiisa saddexaadee xanafiyada ihi isagu markaa taxwiilkii wuu qabaa oo dee xadiidkiibaa u sugnaaday laakiin wuxuu leeyahay imaamkaa samaynay laakiin xadiiska waa ku sugan tahay dadkuna inay xawileen iyaguna ay eh, bedeleen ay maaratay kala bedeleen marka isagu marka wuxuu leey imaamkaa ayaa arrintaasi samaynaya sidii nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey salaat lciid sunat salaatuhu walilkuufi ka jumcati wa milhu lilxambali lakin kifaayatan wagusluhaa yusan wakhuطbaة bacdu wamalbuusun xasan bilaa iqaamati walaa nidaa'i min irtifaaci الshamsi listiwaa'i wagayru maliki qadaahaa subxa qad in bacda daka khabaru lciidi warad wakabaruu أwalaha sabca wma yacudu minha الshaafici الtaxaruma wاlxanafi kabara fiihi arbaca wagayru maliki yadayhi rafaca wakabaruu bacda nuhuudi hamsana waa linucmaani milu lmaadiya laakinaha bacda alqiraa'ati huna falilrukuuci raabicun tabayana watusqitu ljumcata cinda axmada can muqtadin kashaafici fii man bada laakin ladayhi ma tusalla aduhru waqiila lam tusalla ila alcasru waman yafuthu jamcuha sallaaha kaljamci wاlnucmaanu maa ra'aaha waqiila arbacan waqiila daa yukhas bilficli fi lbinaa wafi saxraa'i qas وفي المصلى يكره النفل له والشافعي كرهه لمن يؤم وكبروا من ليلهم جهارا إلى صلاة عيدهم شعارا والمالكي يبدأه إذا غدا وأنكر النعمان كل ما بدا وسن ذا في العشر عند أحمد فذاك مطلق وخذ مقيدا يبدأه من فجر يوم عرفة وبانقضى التشريق عصرا وقفه والمالكي كبر ظهر النحر لآخر التشريق بعد الفجر والشافعي وافقه في الابتداء لناسك في الحج مثل أحمد وفيه أقوال لهم لم تعتمد وتابع الكوفي وجوبه اعتقد والشافعي بعد نفل كبر وكلهم بعد الفرائض يرى وأحمد شرطا له الجمع جعل كذا ابن ثابت وما salaat lciid sunnat salaatuhu salaaddii ciidu sunno weeye walilkuufi ka jumcatin xanafigu laakiin isaga waxaad uga dhigaysaa sidii jumcada oo kale oo macnaheedu ay noqonayso ciddii jumcadu ay ku waajibaysay ayay ku waajibaysaa laakiin waa fariido ma odhanayaan waa waajibay odhanayaan ilay fariido maktuubaadkiibaa u isticmaalaa shanta ahaa tanna ka mid ma aha marka xanafiyadu way waajibinayaan ciidda ciddii jumcadu ay ku waajibaysa ayay ku waajibaysaa bay leeyiin wa miluhu lilxambali laakiin kifaayatan waxaa isaga la mid ah oo saasoo kale qaba ciiddu inay waajib tahay xanaabiladii laakiin iyagu waxay leeyiin waa waajib kifaa'iya ciddii jumcadu ay ku waajibaysay ayay waajib kifaaya ku tahay xanafiyaduna waxay ka dhigayaan waajib cayni aban de nabigu calayhi salaatu wasalaam waa tukaday waanu adkeeyey dumarkiibaa loo yeeday markaa takiidka iyo arrimahaas mafhuumka laga qaadanayo ayaa markaa khilaaf uu dee ku haynaya wausluhaa yusanu mayrigii loo soo mayrinayay ciidda salaada maaha waa maalinta ciiddaba marka laakiin wausluhubay de markaa iskaga firadeen damiirka la tadkiiriyo oo ciidda loo celiyo ilan halkan salaada looma mayranayo sidii jumcada ma aha jumcada salaadaa loo soo mayranaya laakiin ciidda ciidda lafahaanteedaa loo mayranaya markaa in damiirka ciidda looga celiyaa fiicanoo wausluhu yusanu la yidhaah yani uslu lciid ciidda qusligeeduna sunno weeyaan qof salaada imanaya iyo qof aan salaada imanaynba wa khubatun bacdu waxaa kale oo sunno ah ka dambaynaysa salaada oo khudbatayna marka khudbo la iطlaaqa looma jeedo in hal khudbo la akhriyayo looma jeedo oo de waxa weeyaan jumcadiiba bad waxaan odhanaynaa alkhubatu qabla asalaa markaynu jumcada ka hadlayna soo maa marka uma jeedno in hal khudbad ay tahay jinsigii baynu u jeednaa oo labadii baynu khudbo ka cabiraynaa marka ciiduna laba khudbay leedahay fuqahaduna iskumay khilaafin in ay laba khudbo leedahay oo la fadhiisanayo dhexdooda sidii jumcada oo kale wax khilaafahoo kutubtii fiqhigu ay soo naqlisay ma jirto markaa khudbad way waana khudbatayn biitifaaqi lfuqahaa waana bacdiya oo bacda salaa wey wa malbuusun markaa iyada khudbadeedu halkan waa maxay salaadda ciidda khudbadeedi waa sunni iyadu waa sunna cidina ma waajibinayso wa malbuusun baa iyadana la sunneeyaa xasanun dhar wanaagsan oo qurxoon in loo soo xiro bilaa iqaamatin walaa nidaai iqaamo iyo adaan toona ma laha salaada ciidu maxaa yeelay adaanka iyo iqaamadu waxay khaas ku yihiin kale loomana adibo loomana aqiimo iyadana waa laysla ogol min irtifaaci shamsi listiwaa'i xaggii wakhtigeedii buu ka hadlayaayo waxay ka bilaabmaysaa qoraxdii markay kor noqoto qadra rumxin weey ilaa iyo istiwaaga laga gaadhay marka shaaficiyadu min uluuci shamsi bay odhanayaan laakiin iyaga laftooda waxay leeyiin waxaa fiican in irtifaacaa la sugo qolyihii kalena irtifaacu shamsiga ayay ka bilaabayaan waqti wa hayru maalikin qadaahaa subxa qad wixii maalik ka soo haray wuxuu qallaynayaa berida ciidda maaragtay subaxnimadeed in bacda daaka haddii wakhtigaa kadib khabarul ciidi warad warkii ciiddu haddii wakhtigii oo baxay uu yimaado geligii dambe la ogaado ama habeennimadii la ogaado inay xalay bisha la arkay maanta ciid ahayd subaxa ku xiga ayaa salaadii la tukanayaa iyadoo qada ah maalikiyadii ma qabto asalkoodii bay ku socdaan sunnayaasha lama qadeeyo ah xanafiyadii way qadaynayaan halkan iyaguna asalkooday ku socdaan salaadan waa waajib bay leeyihin iyagu e, waa sunno ma laha markaa qolo waliba uusuu sheegay xanaabilada iyo shaaficiyaduna markooda hore waa sunantii muaqadka ahayd dee waa la qallayn jiray bay lahaayeen shaaficiyadii markaa khasabka ma dhigayaan in berida loo baxee waa caadi haddii xataa markaa inta ka horeysa la tukan ilain qadaa bay noqonaysaa qadaakuna wakti ma laha wa kabbaruu awalahaa sabcan wa kabbaruu waxay takbiiranayaan awalahaa bilowgeeda salaadan sabcan toddoba takbiirado wamaa yacuddu minha shaafici taxaruma shaafici kuma tirinayo toddobadaasi takbiiratulixraamkii sideed bay ku noqonaysaa oo takbiiratulixraamka kadib baa toddoba la tirinayaa buuleey qolyaha kalena takbiiratulixraamkii kadib lix baa lala imanayaa bay leey oo xadiiskii dee soo arooray kabara sabcan ayaa leeyihi takbiiratulixraamkii ku jirtaa shaaficina kuma jirta buu leeyahayo wa fi aaniyati khamsan ragcaddii labaadna shan buu takbiirtay halkaa waxay isku waafaqsan yihiin takbiiratlintiqaalki inaanay ku jirin oo ay lix ku noqonayso markaa dee shaaficiyadii waxay leeyihiin sida halkaaba tii intiqaalku aanay ugu jirin ayaanay halkana tii exraamku aanay ugu jirin qolyaha kalena dee waxay leeyihin halkaa taa waa la soo kacayay haddii markii la taagnaa markan hore sideed la takbiirtay oo la taagan yahay dee waa sideed baa la odhan lahay xadiidka toddoba lama yidhaahdeen bay wamaa yacudu min ashaafici shaafici kuma tirinayo toddobada ataxaruma taxarumkii xidhashadii ka gaar buu ka dhigaya walxanafi xanafigu isagu kabara fiihi arbaca isagu takbiiraadka afar buu ka dhigaya takbiiratulixraamka iyo saddex kale allahu akbar markii lagu xidho haddana allahu akbar allahu akbar allahu akbar oo iyaguna dee madhabkii ibni mascuud iyo bay wax ku dhisayaan oo ayay markaa ku socda wa wagayru eh, maalikin yadayhi rafacaa maalik wixii ka soo haray takbiiraadkaasi ciida gacmaha korbay u qaadayaan sidii taxarubka oo kale oo markaa maca xanafiyadii halkan waxay la socotaa shaaficiyadii iyo xanaabiladii maali isagu asalkiisia takbiiratulixraamka unbaa rafci gale iyuu ku socda xanafiyadiina maadaamau salaada bilowgeedi waxaan uu yahayo takbiiratulixraamkii uu shabaho halkaasay mala ka waafaqeen wa kabbaruu way takbiiranayaan bacda nuhuudi ahaaniya ta labaad ragcadda labaad soo kicitaankeeda kadib markaa intiqaalkii kuma jiro weeye kamsan shan bay marka tii labaad loo soo kaco bacda alqiyaam ayaa waxay takbiiranayaan shan marka tii intiqaalku kuma xisaabsan iyadu waa fii nuhuudi weeyaan cinda nuhuud weyaan iyado bacda nuhuud maaha walinucmaani nucmaan isaga waxaa u sugnaaday uun milulmaadiya ragcaddii hore takbiiraadkii ku jiray oo kale ayuunbuu halkanna ka takbiiranayaa tii hore intuu takbiiranayey afar tanna afar buu takbiiranayaa laakinahaa bacda alqiraa'ati huna laakiin halkan takbiiraadka uula imanaya afartii waa qiraa'ada kadib sidaa daraaddeed falirukuuci raabicun tabayana rukuucdiibuu u ahaaday takbiirka afraad ee caddaanaya ee markaa madabtiisa ku jira waa saddex takbiiradood iyo takbiiratulintiqaaqii lagu rukuucay marka xanafiyadii maxay leeyihiin takbiiraadku dhinacyaday ka xigaan qiraa'ada oo afarna way ka horeysaa qiraa'ada oo ragcaddii koobaad afarnaba markii qiraa'adu ay dhammaato oo waa ragcadda dambe markii waxa weyaan ay dhammaatee la rukuucayo iyaguna markaa dee saan sheegnay aahaartaasi ay markaa ibn mascuudiya ka heleen bay ku dhisayaan oo dee madaahibtani inta badan ikhtilaafaad ehm, xaggii saxaabada ka jiray ayay salka ku hayaan oo xanafiyadu inta badan madhabka ibni mascuud iyo madhabka cali ibn abi aalib ay wax ku dhisaan halka qolooyinkan kale ehm, madhabka zayd ibni thaabit iyo ibni cumar iyo ehm, cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu iyo raggaas ay markaasi waxa weeyaan wax ku dhisaan marka xanafiyadii waa saas jumhuurkii kalena saasay iyaguna qabaan wuxuu yidhi wa tusqitu ljumcata cinda axmeda axmed agtiisa jumcada way ridaysaa salaada ciiddu can muqtadin bay ka ridaysaa ma'muumkii imaamka ka ridi mayso laakiin ma'muumkii ayay ka ridaysaa ka shaafici shaafici xaaluu la mid yahay laakiin wuxuu maaratay shaafici isagu uu qabaa waa man badaa ciddii baadiyaha ka timid yani sakana albaadiyati weeyaan badaadii u muuqdaheed maaha tan lafteedu waa iska noqon kartaa de meeshaa baadi waa meel muuqato oo aan qarsoonayn magaaladuna dee waa lagu dhex qarsoomay marka fii man badaa-ay sakana albaadiyata ciddii ahlulbaadiyada ahayd ee baadiyaha deganay ayuu shaaficina arrinkaasi isaguna uu qabaayo uu leeyahay jumcadu way ka dhacaysaa hadday ciiddii tukadeen laakiin ladayhimaa tusalla duhur xanaabilada iyo shaaficiyada agtooda dadkii aan markaa jumcada tukani dee duhur bay tukanayaan wa qiila lam tusalla ila alcasr qiil baa jira yiri casar mooyaane wax kale la tukan maayo jumcada markaa xanafiyadii iyo maalikiyadii waxay leeyihiin ciid iyo jumca markii ay kulmaan salaad weliba waa sideeda ciidiina sideedaa loo tukan jumcadiina sideedaa loo tuka wax isbedelayaa ma jiraan xanaabiladu waxay ka rideen wixii aan imaamka ahayn ayay ka rideen eh, salaadii jumcada markaa qofkii doonaa wuu imanayaa jumcaduu tukanayaa kii doonaana duhur buu tukanaya shaaficiyadu waxay ka rideen jumcadii dadkii baadiyaha ka imanaya magaalada atraafteeda deganaa ee adaanku gaadhay ila waynagii nidhi qofkii adaanku gaarayo wadaaka naxwi farsakin qadbaana waynagii soo lahay kuwii meelaha faraasikda markaa farsakha iyo waxyaalaha magaalada agagaarkeeda ah ka yimid salaadii ciidday imanayaan saacad iyo waxoogaa ama laba saacadood iyo inay soo socdaan baa laga yaaba oo fajar ka hor soo baxaan salaadii ciidda markay dadka la tukadaan haddana waxay u baahan yihiin inay caruurahoodii iyo reerihii ku noqdaan ay la soo ciidaan haddana haddii la yhahdo jumcadii u soo noqdo laba saacadoodna way sii socdeen haddana soo noqda dee markaa ciidiiba kadeed bay ku noqonaysa si markaa kadeedkaasi uga dhaco ayaa markaasaas marka dee aaaar baa u asal ah kadibna markaa macnahan iyo tacliilaadkani way ka dambaynayaan axaadiis baa soo aroortay tilmaamaysa qofkii tukaday ciidda in jumcadii loo ruqseeyey axaadiista markaa xagga sixa ahaan bedbad qabto oo maqaal baa ku sugan laakiin marka laysu geegeeyo ayay qolooyinka qaarkood xoojinayaan wax sideeda markaa saliim u ah waxaa jira uun aharka cumaan radi allahu tacaala canhu kaasina waa mawquuf oo kaasi markaa wuxuu tilmaamayaa in cumaan radi allahu tacaala canhu markii uu ciiddii tukaday ee uu khudbaday khudbadii ciidda ayaa waxa uu yii dadkii ahlulcawaaliga ah ahlulcawaaligu waa markaa xaafado magaalada ka go-an oo dee waaba caaliyadu magaalada dusheeda dadkii deganaa dadka meelahaa ka yimid waan u ruqseeyey buu yidhi inay jumcada ka maqnaadaan marka dee wax ku waajiba cusmaan ugama ruqsayn karee waxa markaa halkaa shaaficiyadu ay ka qaateen in aanay dadkaa ku waajibin waxay hahdeen cusmaan markuusan u khudbadaynayay dee saxaabo aada u badan baa joogtay madiinana waa ka khudbadaynayay sidaana wuu yidhi cidina kumay inkirin markaa nooc ijmaaca ayay halkaa ka qaateenoo intaas markaa waa ijmaac baa ka jira ijmaacu saxaaba halkaa ka jira bay yidhaahdeen qolyahaasaa jumcadu ka dhacaysa axaadiidtan marfuuca ahina haddiiba ay asaxdo kuwaasaa lagu xambaaraya waayo nabigu calayhi salatu slam sida xadiidkan kusugan annagu waanu tukanaya anigu waan tukanayaa ma odhan wuxuu ihi annagu waanu tukanaynaa ee idinka ciddii doontaana ha timaado ciddii doonta marka ciddanu haddaba nabigu la khitaabayay ahay kuma cadda xadiidka laakiin dad tukanaya oo isagu uu ku jiro inay jiraan buu sheegay markaa shaafici saasay isugu xambaareen xanaabiladuna waxay hahdeen macmuumiintii odhan lala hadlayaa saas taas markay markaa saas tahay labada qolaba waxay leeyihiin dee duhurkii waa la tukanaya taas iyadu hadal ma laha wax khilaafoo madaahibta dhexdeeda ka jiraana ma jiro halkan markaa waqiila lam tusalla ila alcasr ibnu zubayr radi allahu tacaala canhuma ayaa laga soo guuriyey in aanu casarkii mooyaane wax kale u soo bixin weliba isla aarkaa caaa baa ka warinaya baa waxaa ku sugan in ibnu cabaas la weydiiyey oo sunadiibu asiibay uu yii iyo xataa mararka qaarkood saxaabo kalena riwaayaadka qaarkood way ku darayaan aarkaasi markaa waa aar mushkil ah naska markaa mushkilka ahna haddii tawiil saxa loo helana tawiilkaa saxda abaa ah la qaata haddii tawiil saxa loo waayana waa layska dhigaa oo matruukulcamal buu noqonaya aayadihii qur-aankiibaba ilaahayna yidhi huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun faytabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaaa alfitna marka naska mushkilka naskani waa mushkil haddii saas lagu qaato in ibnu subayr aanu duhur tukanin lagu xambaaro waxay noqonaysaa salaadihii shanta ahaa in mid maalintaa la tuuray nusuustii muxkamka ahayd ee bayinka ahaydna waxay tilmaamaysaa shantii salaadood shanta salaadood inay maalin walba waajib yihiin khamsu salawaatin katabahuna allaahu fi lyowmi walleyla salaada ciiduna ka mid maaha shantii salaadood taasina waa ijmac inaanay shantii salaadood ka mid ahayn ilan ciidu hadday sabti kusoo beegmi lahayd ama axad kusoo beegmi lahayd ama isniin ku beegmi lahayd haddii salaadaha shantaa ay ka mid noqon lahayd dee mid bay meesha ka saari lahayd si aanay salaaduhu lix u noqonin waana lagu ijmaacsanya inaanay midna meesha ka saaraynin e ciiddu ay dheeraad ka tahay oo sabtida shantii salaadood ee la tukanayo ciidduna ay dheeraad ka tahay axadda shantii la tukanayo ciidduna dheeraad ka tahay isniintana la tukanayo dheeraad ka tahay oana iyadu ka mid ahay waxaa kaloo ka mid ah calaamadaha tusinaya adaan iyo iqaamo toona ma laha maktuubaadkana calaamadoodu dee taasaabay ahayd marka salaad aan markaa ahayn salaadihii shanta ahay haddii la yidhaahdo salaadihii shantaa mid meesha ka saaraysa macnaheedu salaadihii shantaa maalintaa afar bay noqdeen wey ciiduna ka mid maaha salaadihii shanta marka taasi wax suuragal ah markii waxa weyaan shareicada la eego ma aha saas daraaddeed nas markaa mushkila unba aimadu u arkeen tawiil baa loo raadiyey haddii tawiil la helana waa sax haddii tawiil loo waayana wuxuu noqonayaa munkarulmatni haddii addaa sanad ahaan u hagaagsanaado ilan dacfigu xadiidka iyo tacliilintu marna xagga matnigay gashaa marna xagga sanadkay gashaa marka haddii nakaara ay matnigii ku sugan tahay laguma dhaqmo oo lama qaato halkaa markaa waqiila lam tusalla ila alcasr saasuu leeyahay haddii washadaba la yidhahdana way kasii fiican tahay malaha washada lam tusalla ila alcasr casr mooyaane wax kale tukanayo iyadu weyshaado waman yafutu jamcuhaa sallaaha kaljamci wاnnucmaanu maa ra'aaha waman yafuthu jamcuhaa qofkii uu dhaafo jamceedii salaada ciidda sallaahaa wuu tukanayaa ciiddii kaljamci sidii jamcuba u tukaday ayuunbuu u tukanayaa ragcataynkii takbiiraadka lahaa ayuu tukanay wanucmaanu maa ra'aaha nucmaan isagu taa ma arag oo yacni waxa weeyaan qofkii haddii ay seegto khalaas waxba tukan maayo waqiila arbacan markaa jamcun baa lagu tukanaya w waa jamcihii oo kale buu isagu leeyahay waa jamcihii oo kale markaa dee jimcaha jamcun baa lagu tukadaa saw maha laguma tukado furaado looma tukadade marka haddii jamaacadii ay ku dhaaftay salaadani xukunkii jumcadoo kaley lahayd marka haddii ay ku dhaaftay khalaas waxba loogu mala wa qiila arbacan qiil baa odhanaya may afar iyada lafteeduna waa xaggii tashbiihi jumcada oo jumcadu markay kaa tagto ama ay ku dhaafto dee duurkii afaraad tukanaysa tanna jumcadiibaa waagtahay afar hala tukano saasu markaa diilkaas ibn mascuud baa laga soo guuriyaa laakiin ibnulmundir shaki buu gelinayaa inay ka sugan tahay axmedna wuu nisbeeyey laakiin waa riwaayo madhabkiisa ma aha sidoo kale thawri sufyaan athawri ayuu isagana ka sheegay inuu yihi uxibu an yusalliya arbaca ama axabu ilaya an yusalia arbaca inuu afar tukadaa jecela wa qiila waxaa kaloo la yidhi daa kan ah afar baa la tukanayaada yukhasu waxaa lagu gaar yeelayaa bilficli fi lbinaa haddii guryaha lagu tukanayo maarata dhismayaasha dhexdooda wa fi saxraai qasa wa fi saxraa'i haddii bannaanka lagu tukanayo qasa ay tabica tabicaljamca weeyaan jamcigii buu raacaya oo sidii jamcu u tukadayn bay u tukanayaan qofkan jamcu ka tegin hadduu bannaankii lagu tukaday ciidda intuu yimaado uu ku tukanayo sidii jamaacadu u tukatay buu u tukanaya hadduu isla noqduu gurigiisii iyo maaragtay dhismayaasha ku tukanayana afar buu tukanayaa qowlkaana isxaaq ibnu raahawey ayuu ka sheegay ibnulmundir wa fi lmusallaa yukrahu naflu lahu musallaha waxaa la karaahiyaystaa in ay ku sunnaystaan dadku washaafici karihahu liman yaum shaafici wuxuu u karahaystay in sunnahaasi imaamkii marka yani ma tukanayaa salaado sunna haddii masaajidkii ay tahay masaajidkii taxiyatulmasjid iyagu iska leeyahay hadii masaajidka lagu tukanay haddii laakiin banaankii lagu tukanayo banaankii taxiyatulmasjid ma laha marka jumhuurku waxay leeyihiin dadku takbiirtay ku mashquulayaan ma sunnayaal ma tukanaya si aan la moodi loo moodin in salaada ciiddu ay rawaatib leedahay shaafici waxba umuu karaahaysan dadka salaaddu waa khayr buu yidhi nahyina ma soo aroorin laakiin imaamka ayuu yidhi isagu salaad ku mashquuli maayo kale maxaa yeelay waxa la yidhi mar hadduu isagu wati iman jira ha yimaado oo waqtigii salaada la gaadhay waqtigii salaadoo la gaadhay buu imanayaa wakhtigii salaadoo la gaarina wax kale ku mashquuli maayo oo waxay noqonaysaa waxaa la yidhi alishtiqaalu bikayri اlmaqsuudi icraadun can ilmaqsuud wixii loo dan lahaa in aad maaragtay maaha wax kale ku mashquushaa waa ka jeedsi laga jeedsaday maqsuudkii marka salaadda ciiddaa loo yimid wakhtigeedioo la joogunbuu imaamku imanayaa markaana salaaddii ciidduu ku mashquulay wakabaruu min leylihim jihaara ilaa salaati ciidihim shicaara wlmaliki yabda'uhu ida gada waankara nucmaanu kula maa bada wasuna da fi lcashri cinda axmeda fadaka mulaqun wakabaruu dadkii way takbiiranayaan min leylihim habeenkooda laga soo bilaabo waa habeenkii ciidda jihaaran bay u takbiiranayaan si markaa waxa weeyaan kor ah ilaa salaati ciidihim ilaa salaada laga gaadhayo shicaaran xaal takbiirtaasi ay tahay shicaar maalintaasi la muujinayo walmaaliki maalikigu isagu yabda takbiirkan wuxuu bilaabayaa idaa hadaa markuu soo kallaho ee xaggii salaada ciidda usoo dhaqaaqo ayuu qofku takbiirta bilaabaya ee takbiirtu kama horeynayso wa ankara nucmaanu kula maa bada waxaa muuqdae lasoo sheegay oo dhanba abu xaniifa isagu ma jiro buu yidhi wa sunna daa waxaa la sunneeyaa takbiirtani fi lcashri tobankoo dhanba tobankii bilxijo oo dhanba waa la sunneeyaa cinda axmeda axmed agtiisa fadaaka kaa lagu soo sheegay adaba mulaqun takbiirun mulaqun waa takbiirkii mulaqa ahaa atakbiiru lmulaq waa kii aan salaadaha ku qaydinayn kaa aan salaadaha ku qaydnayn ee shicaarka laga dhigayo abu xaniife agtiisa kama sugna oo isagu eh, maaragtay wuxuu leeyahay kaasi waxba ma jiro dee dikrigii takbiirta ma diidaye laakiin kaa shicaarka laga dhigayo la muujinayo ee wadooyinka iyo meelahaas iyo lagu qaaday isagu wuxuu leeyahay ma aha mashruuc ma aha aayadahan dee walitukabirullahi iyo kuwaasna wuxuu ku fasiraya kan muqayadka inoo soo socdo qolyihii kale waxay isku raacsan yihiin takbiirka mulaqay labada ciidood bayuu jira ciidulfitri iyo ciidul adxaa labadiiba wuu jira halkuu ka bilaabmayaa halkuuse ku dhammaanayaa takbiirka mulaqaa waxay ku wada dhammaynayaan salaada ciidda ayuu takbiirka mulaqii ku joogsanaya laakiin xagguu ka soo bilaabmayaa imaamu maalik isagu wuxuu leeyahay waa marka salaada ciidda lagu sii socdo inta ka horreysa ma jiro alimaam ashaafici raximah llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay habeennimada ciidda markay qoraxdii dhacdo ka horreysay maalintii ka horreysay qoraxdii markay dhacdo oo maalintii carafo ah ama maalintii eh, ramadaan u dambaysaya labada ciidood habeenkaas markaas ka bilaabmaya takbiirka mulaa waanu soconayaa salaada ciidda laga gaadhay alimaam axmed shaafici wuu ku waafaqsan yahay ciidulfiriga laakiin wuxuu isaguna madhabkiisu u arkaa ciidulcadxada eh, in cashiru dilxija oo dhanba takbiirkaa mulaqi uu soconayo waa markaa aayadaha wixii laga fahmay iyo dee aaaartii salafka ka soo aroortay wkud muqayada marka wu wakabaruu min leylihim jihaara ilaa salaati ciidihim shicaara wlmaliki yabda'uhu idaa gada waankara nucmaanu kula maa bada wasuna cinda axmeda fadaaka mulaqun intaa markaa waa warkeedu u cadaan wakud muqayada waxaad qaadataa takbiirkii muqayadka ahaa ee isagu ku qaydnaa salaadaha gadaashooda yabdauhu wuxuu bilaabaya qofkii mukabirka ah takbiirkani min fajri yowmi carafa maalinta carafa waa sagaalkii dilxija waa berigeeda markii salaada subax la tukado salaadaas subax baa ugu gadaasheeda la takbiirto wa binqida tashriiqi casran waqafa ugu joojinayaa binqida tashriiqi wuxuu ku joojinayaa ayaa mutashriiqa casran salaada casar baa ku joojinay markaa waa saddex iyo tobanka dilxija ayuu ku istaagay markaa maxaa la takbiiranayay maalinkaa saddexiy tobnaad maarata dhammaystiran waa la takbiiranayey labiyo tobnaadna waa la takbiiranayey koob iyo tobnaadna waa la takbiiranayey tobnaadna waa la takbiirinaya afartaa maalmood salaadoodii shanta ahaaba waa la takbiirinaya halkaasi waa labaatan salaadood maalinkii carafana waxaa laga takbiirtay saddex salaadood saddex iyo labaatankaa salaadood weeyaan bay leeyihin qoladaasi wlmaaliki kabara duhra anaxri liaakhiri tashriiqi bacda alfajri maalikigii isagu waxaasoo dhan intaasoo dhan ma wada takbiiranayee kabara duhra anaxri wuxuu isagu ka bilaabayaa yowmunaxri wa maalintii ciidda ah duhurkeeda markaa de halkaa maxaa la dheeryahay shan salaadood baa halkaa ka soo kacay soo maha shan salaadood dhammaystiran ama ama lix lix salaadood ama fajr ilaa fajr xiga lix salaadood dhammaystiran baa halkaa isaga ka go-ay xaggii ibtidaag liaakhiri tashriiqi bacda alfajri waxaanu ku joojinayaa ilaa iyo tashriiqa aakhirkeeda laakiin fajarkaa maalinkii saddexiyo tobnaad fajrigeed halkaana laba salaadood oo kale ayuu markaa ka tegaya isagu marka imaam maalik isagu saasuu leeyay shaafici laftiisa waa qowlkiisa adharkaa laakiin de haddana asxaabtu alladii calayhi alcamal waa qowlkaa hore sida minhaajkuba uu qorayo oo qowlkaa hore ayaa calayhi lcamalu maaratay shaaficiyadii waa ka maaratay wuxuu yii washaafici qofkii aan xaajiga ahayn qofkii aan xaajiga ahay washaafici waafaqahu fi libtidaali naasikin fi lxaji mila axmada washaafici shaafici waafaqahu maalik buu ku waafaqay fi libtidaa'i bilowga laakiin waayo waa linaasikin fi lxaji qofkii nusuga ku jiray ee xaajiga ahaa ee maaragtay cibaadaysanaya xajka ku jiray ayuu xagga ibtidaaga maali kaga waafaqaya mila axmeda sida axmed oo kale axmedna waa lamid marka axmed iyo shaafici qowlkaa hore way ku jiraan laakiin waa liayrin xaaji bayni qofkii aan xaajiba ahay laakiin shaaficiyada waa siday asxaabtu ictimaadeen wailaa qowlka aqwaasha shaafici qowlka adharka ahi waa kan maalig buu waafaqsan yahayba xataa hayrulxaajib laakiin sida camalku uu yahay bay idhahdeen waa iyo shaafici waxay leeyihiin xaajibu isagu wuxuu bilaabayaa duhriga naxriga maalinta ciidda salaada duhr ayuu ka bilaabaya xaguu ku dhammaanayaa alladii calayhi alcamal shaaficiyada oo ahna madhabkii xanaabilada waa ilaa casarka aakhirka ayaamu tashriiq marka ikhtilaafkaasi waxaa kalifayoo uu ka imanayaa waxa weeyaan xaggii aaaarta iyo atashbiih bilxaaj xaajiga oo la isku shabahayo iyo xaajiga laftiisa acmaashiisa oo la eegayo mise waktigaa la eegayo xaajigu dee talbiyadiibuu ku mashquulsan yahay oo takbiirta kaga mashquulsan yahay talbiyadaasi waxay ka go-aysaa barqada maalinta ciidda salaada ugu soo horeysa markaa waa maxay waa salaadii duhur markaa salaadaa duhur ayaa isaga u munaasiba bay leeyihin inuu takbiirtii ka bilaabo intii ka horsi talbiyadiibuu waday hayrulxaajigii markaa isaga ma loo ekaysiinayo halkaa ma kala bilaabaya mise wuu ka horaynayaa ilaa carafuu ka soo bilaabanaya taasi waa dhinaca kale xaajigii acmaashiisii waxay ku eg tahay mabiidkii mini wuxuu kaga egyahay habeenimada saddexiyo tobnaad salaada subax uu mino ku tukan wixii ka dambeeya wuu iska yar joogayo marka markaa zawaalkii uu dhowaado waa ka soo dhaqaaqaya dhagax tuuradkii u dambeeyey usoo dhaqaaqaya dhagaxii waa ka tuuranaya bacda zawaal salaadii duhur wuxuu tukanayaa acmaashii xajkoo ka dhammaatay takbiir markaa ma laha buu yidhi imaamu maalik raximah llahu tacaala marka halkee takbiirtiisi ay ku joogsatay fajrigiibay ku joogsatay ilan acmaashii halkaasay kaga eg tahay tan kale isagoo acmaashiiba dhammaystay ayuu markaa la imanaya xajkiiba ka baxay markaa hayrulxaajigiina isagu markaa u ekaysiinaya qolyahan kalena waxay ka eegayaan in waxaan maalmuhu ay leeyihiin oo tashbiih bilxaaji kaliya aanay ahayn maalmihiina dee weli maalinkii markaa ayaamulxaj weli way socdaan oo saddexiyo tobnaad oo dhammi waa min ayaami alxaj markaa ilaa casarka ayay markaa takbiirtii soconaysaabay wuxuu yidhi yabda'uhu min fajri yowmi carafa wa tashriiqi casran waqafa wlmaliki kabara duhra naxri liaakhiri tashriiqi bacda alfajri halkaa markaa beydaan bedelay baa ku xigay ka xambaliyin muxrimin laakin waqaf takbiirahu fi lcasri kaladii salaf eh, wahan baa dhacay oo dhacay waxa wey dee shaaficidina waa la halka shaaficiga marka meesha ka baxay axmed iyo shaafici baana meesha ku wada jiray intaasunbaa markaa beydka loo bedelay washaafici waafaqahu fi libtidaa xagga bilowga ayuu ka waafaqay xagga dhammaadkana waa sidiisii hore u daynaysaa wey linaasikin fi lxaji mila axmeda qofkii markaa naasiga ahaa ee cibaadaysanaya xajka ku jiray sida axmed oo kale markaa isagiyo axmed waa isla socdaan xaajigii iyo ayru ayaa iyaduna jirto oo lam tuctamad madaahibta dhexdeeda un ku jirta laakiin aan muctamad ahayn dee shaaficiyada keliya bay saddex qowl kule masalada marka aqwaal kalena waa leeyihiin aimadu oo laakiin aan muctamad ahayn intaa la sheegay ayaa muctamadkii madaahibtu yahay wa taabicu lkuufiy wujuubahu ictaqad abu xaniife qofkii taabica u ahaa wuxuu aaminayaa takbiirkaasi inuu waajib yahay xanafiyadii takbiirka muqayadkaa way waajibinayaan kii mursalkaa ama ah mulaqa ahaana mashruucba maahabi jumhuurkiina labaduba waa sunnabi labada midna waajib ma aha midna mulqa ma ahe labadiiba sunno weeyaan washaaficiyu bacda naflin kabara iminkana waxaa laga hadlayaa salaadihii haddaba loo takbiiranaya waa kuwe washaaficiyu shaaficigii bacda naflin sunno dabadii kabara wuu takbiiranay wa kulluhum dhammaantoodba bacda alfaraa'idi yara mid kastoo ka faraaida dabadeed takbiirkan muqayadka wuu arkaayo uu sharciyaynaya shaafici markaa muxuu la gaar yahay sunnayaashii xataa waa loo takbiirinaya buli oo markaad muxuu ahay raatibadii duhurka tukato waa takbiiranaysa tii qabliyadii iyo tii bacdiyadii maaratay duxadii markaad tukato witrigii markaad tukato leyliya aw nahaariya bal xataa janaazadii bay ka hadlaan shaaficiyadu salaaddii janaazada marka la tukado maalmaha dhexdood waxan waa shicaaru waqti bilow salaad kasta oo la tukadaba salaad alla salaaddii la tukadaba waa shicaarkii waqtigee waa la takbiiranayaabay markaa idhaah wa axmedun axmed sharطan lahu ljamca jacal jacala ljamca sharan lahu wey wa axmedun axmed jacala ljamca jamcibuu wuxuu ka dhigay sharan lahu litakbiiri muqayad takbiirkii muqayadkaa ah, jamaaco ayuu u shardeeyay ayuunbaa takbiirtan le buu marka xataa faralkii haddaan jamaaco lagu qof keligii tukano wuxuu leeyahy takbiir muqayada ma laha ma takbiiranayo taana xanaabiladii baa la gaara laakiin abu xaniifa ku waafaqsan inkastoo muctamad aanay u ahay kada bnu haabitin wamaa bihi lcamal waa ibnu haabit waa la mid oo axmed sidaa uu leeyahay oo kale wuu yiri laakiin wamaa bihi alcamalu cinda alxanafiy xanafiyada agtooda laguma camal falin waxa weeyaan munfaridkiina kii keligii tukadayna wuu takbiiranayaa bay leeyihiin sujuud qur'aan sujuudu taali dikri liljullistuxib wamadhabu nucmaani anahu yajib wamaaliku qad asqطa almufasala wamachu fi lxaji alciraaqi ahmala haaniyatan washaafici lan yasjuda bisaada fi الصalaati mila axmada wasaamicun ka qaari'in waquyida bilqasdi cinda maliki waaxmada mac sixati iqtidaa'ihi wاctubira liaxmadi an yasjuda aladii qara waxaysu kaana fi الصalaati kabara likhafdihi warafcihi duna mira wazaada fi khaarijiha ixraama lishaafici waatbaca asalaama kadaka cinda axmedin yusallimu wa sharطuhaa sharطu salaatin yuclamu wa bacduhum asqطa sharط الطhri wa xukmu naflin waqta nahyi yajri lakin ajiz ila ladaa isfaari limalikin aw cinda اlsfiraari wاlxanafi lam ymtanic minha siwa waqti shuruuqin waguruubin wastiwa sujuud اqur'aan ama sujuud tilaawa tii loo yaqaanay sujuudu taali dikri qofkii qur'aanka aqriyey sujuudiisu liljulli istuxiba liljulli fuqahada badi agtooda mustaxab weeyaan wa madhabu nucmaani anahu yajib nucmaan isaga madhabkiisu waa in arrintani ay waajib tahay waayo dee salaadii baa u dhexgelayaan markaa qaacidaduna waa tii lahayd maa kaana mamnuucan idaa jaaza wajab markaa sujuudan aan xataa salaaddii laga ilaalinayn ee lagula dhex imanayo arrintaasi markaa wujuub ayay ka fahmeen xanafiya marka qofkuba hadduu qur-aankii aqrio aayatu sajdadii haddaad aqrido way kugu waajibaysaa in aada sujuuddo hadduu markaa imaam alxarameyn iyo madaahibta kale de way la niqaashayaan laakiin imaam alxarameyn oo kale xoogaa wa tashriiciyayo wuxuu leeyahay yani aayaddii markii sujuuda labacaad soo marta inad sujuuda kugu waajibayso de markaa waxa weeyaan eh, wax kastoo amar kastoo qur-aan ku jiray ya ayuha aladiina um saluu alayhi waslimuu ta markaad arido waa inay waajib noqoto inaad nabiga ku salli oo marka waxa wey imtiaalulamrigi oo markaa tilaawadii raacsanaado marka laakiin waxaad moodaa inaanay eh, tashniica intaa leh aanay masaladu xambaarayn waa muxtamil qowlkoodu waxaan sujuudday salaadii baa la dhexgeliya xataa marka arrintaas waxay tusinaysaa inay arrin lama dhexgeliye wuxuu yidhi wamaalikun qad asqaa almufasala wa macahu fi xaji lciraaqi ah wuxuu ka hadlayaa mawaadicdii laysku khilaafsanaa ma la sujuudaya mise lama sujuuday wamaalikun imaam maalik qad asqaa almufasala mufasalka uu ka saaray meesha sujuudu tilaawi kuma jiro marka mufasalkii dee saddex sujuudood baa noogu jiray suurat najmi iyo inshiqaaq iyo suurat lcalaq mufasalkao dhan isagu ka saaray wax sujuudu tilaawo la yidhaahdo oo mufasalka ku jira ma jiro oo xadiid ibni cabaas laga wariyo ana nabiya sal slam lam yasjud fi lmufasali mud taxawala ila lmadiina nabigu calayhi salaatu wasalaam mufasalka kuma sujuudin sidii uu madiine ugu soo wareegayba oo yani arrintaas markaa inay mansuuq tahay ayay markaa iyagu qabaan xadiidkaa ibn cabaas bay qaateen laakiin xadiidka kalaam baa ku jiro Eh, sixadiisa ayaa laga hadlay waabanay sugan tahay xadiid saxiixay ku soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam mufasalkii ku sujuuday oo abu hurayra abuu warinay abuu hureyra markaa markuu mufasalkii warinayo abu hureyra sanadii toddobaadee hijrada uu soo islaamay uu leeyahay in halka nabigu sujuuday baan arka dee markaa waxay tusinaysaa in arintaasi aanay sax ahayn marka qolyihii kale ma ridayaan laakiin imaam maalik mufasalka saddexdii mufasalka meesha u shan iyo toban bay ahayd shan iyo toban mawdic bay ahaayeen shan iyo tobankii saddexdaa horta wuu saaray maxaa kuu soo haray laba iyo tobankiina adna waxbuu sii saari doona wa macahu fi lxaji lciraaqiy ahmala aaniyatan wlciraaqi ciraaqigii ahmala wuxuu markaa riday fi lxaji fii suurati lxaji wuxuu riday aaniyatan tii markaa labaad sajdadii labaad ee ku jirtay ciraaqigii wuu riday machu mac maalikin wey maalik maciisa xaalu yahay markaa maalik maxaa kalu ridayaa tii labaadee suuratulxaj maxaa ku soo haray isaga koob iyo tobankaasu markaa maalikiyadu ay qabta koob iyo toban sajdo ayay maalikiyadu qabta xanafiyadiina maxaa halkaa ka baxday iyadana xajteedii labaad baa baxday iga afariya toban soo haray soo maa afar iyo tobankaa ayay markaa xanafiyaduna qabaan shaaficiye iyo xanaabilana afar iyo toban bay qabaan laakiin sibay u kala washaafici shaaficigu lan yasjuda ku sujuudi maayo bisaada suuratu saad fi salaati salaada marka lagu jiro mila axmeda axmed isagoo lamida marka xanaabiladii iyo shaaficiyadii khaarij asalaa shan iyo tobankaba way qabaan xadiikii cabdillahi bin camr caasna way kusoo aroortay shan iyo tobankaba markaa taa way qabaan laakiin fi salaa marka salaada lagu jiro waxay leeyihiin saad loo afar iyo tobanka kale ayuunbaa salaada gala amaa sajdatu saad waa sujuudu shukrin bay yidhaahdeen oo haddana tilaawadii calaa qalal haddii salaada dhexdeeda lagula yimaadana salaaddu way buraysaa marka haddii uu ku tujiyo daamid isagu sidan qaba oo ama xanafiya ama maalikiya iyagu maarata iyagu gelinaya maxaa samayn waa iska taagnaa kuma raacaysa marka adigu shaaficigii tahay ladigii salaadii baa kaa nin uun aduu khaldamay oo si khalad u sujuuda ka soo qaadaysaa markaa intuu isasaxayo ayaa sugaysaa wey haddii kale salaaddaa kaa buraysa shaaficii ku waayo waa sujuudu shukri sujuudu shukriga ma galo dabcan axaadiista qaar lagu soo aroortay inamaa hiya tawbatu nabiyin sajadahaa daawuudu wanasjuduhaa shukran yani daawuud tawba ahaan iyo istikfaar buu sujuuday wanasjuduhaa shukran anagu waxaan u sujuudaynaa shukr mar kalena waa kii marata adii kusoo aroraysay maarata waxa weey laysat min cazaaim sujuud ibn cabaas nabiguna inuu iska daayo mar doonayey markuu markaa arkay iyoo soo diyaariyo ayuu inamaa hiya towbatu nabiy markaa waa saasaa loo takriifi markaa salaaddii ma gelaysa bay leey wa saamicun ka qaari'in qofkii tilaawada maqlaya haddaba intaasoo dhan ilan sujuudu taali dikri waa lagu soo taaligii baa laga hadlay imikana saamici baa laga hadlaya wa saamicun ka qaari'in kii qur-aanka dhg maqlayay weyaan kan dhegaysanayay maaha kii maqlayay tilaawadu meesha aayadu sujuudada maqlayay ka qaari'in uu la yahay marka meeshii qaarigu uu ku sujuudayeyba isaguna wuu ku sujuudayaa wa quyida waxaa lagu qayday bilqasdi cinda maalikin wa axmada qasdi iyo ujeedo in loo dhegaystay oo dhegaysi ay meesha taallay ayaa maalikiyadii iyo xanaabilada ay ku qaydayaan oo iyagu maxay leeyihiin yasjudu lmustamicu lasaamicu kii dhegaysanayay baa sujuudaya laakiin kii meeshuu iska marayay dhegta ay kaga soo dhacday aayaddu kaasi ma sujuudaya bay leeyiin oo dee qasadkiibaa meesha ka maqan bay markaa isagu markaa mar haddaan cibaadada ku talagelin ma sujuudan looma sharceeyabl mac sixati iqtidaaihi waxaa lagu qarinayaa qasdi iyo kaasoo waliba la jira sixati iqtidaa'ihi in ay asaxayso saamicani ama mustamicani in uu ku xidho salaada taaliga qofkan qur-aanka akhriyay bay leeyihin waa in uu imaam u noqon karayo kan mustamica ah haddaanu noqon karayn gabar baa qur-aankii akhriday adigoo nood iska dhegaysatay deetana aayaddii tilaawaday akhriday waabay sujuuday haday doonto adigu shaqo kuma riid ba imaam kuma noqon karayso waana dee markaa waxa weeyaan aharkii anta imaam ama kunta imaamana inuu maaratay ama xadiis baa maarata marfuucin nabigu alay sala uu ku yidhi saxaabi maxaad u sujuuday yaa rasuul allah wiilo dee adigaa imaamkayaga ahaa maad sujuudi kolley waa xadiis soo arooray laakiin xagga sixadiis laga yaabo in hadal la geliyo taasay markaa iyagu imaamnimay markaa halkaa ka fahmi marka waxay yidhahdeen waa in qofkan iyo qofkan imaam u noqon karay wactubira waxaa la ictibaariyey oo la tixgeliyay liaxmedin cinda axmeda an yasjuda aladii qara qaarigu inuu sujuudayna waa shardi axmed agtiisa ilan sideeda imaam laga dhigay soo maha markaa waa inuu sujuudo markaa kadib baa markaa mustamci uu sujuudaya haddii aanu taaligiiba sujuudin mustamiciina sujuudi maayo baynamaa maalig isaga uu ku kaaftoomay keliya sixat liqtidaa isagu markaa ma shardiyayo in qaarigu uu sujuuday shaaficiye iyo iyo xanafiyu iyagu maxay leeyihiin waxaasuna shardi maaha qasdina shardi ma aha sixat liqtidaana shardi ma aha sujuud qaarina shardi maaha laakiin maxaa shardiya waxaa shardiya tilaawadu inay mashruuc tahay oo tilaawo markaa waxa weeyaan min ahlin lilcibaada qofkani qof markaa ahlu ah cibaado waa inuu yahay qofkan akriyaya marka cajalkii iyo waxyaalihii noocaa ah loo sujuudi maayo ama junub qur-aan akriyey loo sujuud ama nin waalan oo qur-aan akhriyey loo sujuudi maayo liannahu laysa biahlin lilcibaada halkaa wuxuu kaga baxay sujuuddii goormaa la sharciyeeyaa iminkana qaabkii loo sujuudayay iyo waxyaalihii la samaynaya ka hadlaya wuxuu yihi waxayu kaana fi salaati kabara likhafdihi wa rafcihi duuna mira laba miduu weeyaan qofkan sujuudu tilaawaha samaynaya inuu salaad ku jiro iyo inuu khaarija sala yahay haddaba hadduu salaada ku jiro wuxu waxayu kaana fi salaati haddii uu yahay mid markaa salaada ku jira kabara wuu u takbiiranayaa likhafdihi hoobashadiisa wa rafci kicidiisa duuna mira wax khilaafoo halkaa ku jira inuu takbirinay bayna alfuqahaa kutubulkhilaafkii kuma aan arkin muu sheegin ibnulmundirna halkaa waxba ma sheegin walow uu yidhi si guud maarata way isku khilaafeen mala takbiiranaya kadib bu wuxuu odhanayaa deetana daaifo aimada badankoodi intuu tiriyo wuxuu leeya waxay dhahan qoladaas wuu takbiiranaya imaamu maalikna haddii ay salaad tahay wuu ku waafaqay laakiin hadii aanay markaa salaad ugu jirin ayuu markaa hadal kale keenay marka maxmed shaaga soo baxaysa labadii qowle maarata mundir soo arooriyey labadii waxay isku waafaqsan yihiin haddii arrintu ay salaada dhexdeeda tahay in la takbiiranayo sii hoobashada iyo soo kicidaba waana sidii salaada lagu yaqaanay oo salaada kumay jirin sujuud uun bilaa takbiira wax salaadii looga bartay may ahayn marka wuxuu yidhi waxaysu kaana fi salaati haddii haddaba uu salaada dhexdeeda ku jiro kabara wuu u takbiiran likhafdihi wa rafcihi labadiiba sii hoobashada iyo soo kicidda duuna mira khilaaf la-aan buu yidhi la wa zaada fii khaarijiha ixraama lishaafici wa atbaca asalaama wa zaada wuxuu kordhin fi khaarijihaa markii salaadda khaarijkeeda la joogo ixraaman takbiiratulixraam buu kordhin lishaafici cinda shaafici shaafici agtiisa wa atbaca asalaama salaantana wuu raacin weliba shaafici agtiisa kadaaka saasoo kale cinda axmedin axmed agtiisa yusalimu wuu tasliimsan laakiin isagu takbiiratulxraam ma laha qofkii haddii aanu salaad ku jirin takbiiraadka laftoodii khilaaf baa gelay ma u takbiiranayaa khafdigii iyo rafcigii imaamu maalik ayaa waxa ka soo guurinayaa ibnu lmundir annahu kaana yudacifu takbiira qabla sujuudi wa bacda sujuudi ida kaana fii hayri salaad maalig wuu daciifin jiray takbiirta sii sujuudidda markaa ka horeysa iyo ta ka dambaysaba yani tii soo kicidaba haddii aan salaad lagu jirin marka waa qowlkaasi waa qowl madhabta maalikiyada ku jirta laakiin madhabta maalikiyada waxa u muctamada in la takbiiranayo oo takbiirtii khafdiga iyo takbiirtii rafcigaba lala imanayo sidaa daraaddeed maadaama madaahibtii ay isku raacsan tahay xagga muctamad ahaan in xataa khaarija salaa intiibaa lala imanaya labadii takbiirada horeba wixii markaa ziyaadaa unbaa uu ka hadlay nadmigu yani markaa labadii takbiiradoodba way jiraan weeyaan oo way isla ogoshahay walow khilaafkaasi uu ku jiro madhabta maalikiyada haddaba shaaficiyadii waxay soo kordhisay xidhasho iyo kabixin salaan xanaabiladu salaantii unbay ku waafa labadii kalena labadaba waa diideen maalikiyadii iyo iyo xanafiyadii labadaba ma jiraan bay ee waa un takbiir iyo takbiir saasay iyaguna yidhaahdeen marka xagga khilaafkuna wuxuu ku haynayaa u sujuudani salaad ma tahay mise ma aha marka axkaamtii salaadda badankeeda way u yeelayaano waa kan yii wa sharuhaa sharu salaatin yuclamu sujuudan shardigeedu waa shuruuddii salaadii la yaqaanay madaahibta afartay shuruudii salaada oo dhan in markaa la rabo way isla ogol yihiin marka adi mar haddii sidaa ay tahay bay shaaficiyadi leeyihin salaad maarata waxay axkaamtii salaaday leedahay salaaduna waxay lahayd ixraam iyo iyo salaam bay lahayd marka eh, laakiin wax si gaara ah ugu soo arooray oo sugan oo ixraamka iyo salaantaa sheegaya lama hayo xanaabiladii markaa salaanta ayaa iyaguna muctamad ay ka dhigeen iyago laftooda khilaaf badan baa dhexdooda ka jira shaaficiyada laftoodu waa isku khilaafsan yihiin takbiiratulixraamka iyo iyo salaantaba iyaga laftoodu waa isku khilaafsan yihiin shaaficiyadu markaa dee waxba ku dhibi mayse inaad iskala timaado waa iska fiican tahay haddii aanay ku anficin ku dhibi mayso ila waa allahu akbar allahguna kudhibaysa iyo asalaamu calaykum markaa in layskala yimaado had jeer mar haddii aanay qolana taxriiminayn cidina ma taxriiminayso oo qolana malaha waa xaaraan aaskana timaada waa waxfe kadaaka cinda axmedin yusalimu wa sharuhaa sharu salaatin yuclamu shardigeedu markaa sujuudu tilaawahani waa shuruudii salaadee la yaqaanay wa bacduhum laakiin fuqahada qaarkood waa shacbi asqaa sharta uhri shardigii ahaarada ayuu meesha ka saaray waxba ahaaradii ma shardiyayo laakiin shuruudihii kale badankooda way shardiyayan Ehm, de iska daahiriye cusub baa waktiyadan iska yar badanoo wax walba nas loo raadiyo ilaa iyo qaarkood ay ogo yidhahdeen waxba lama shaqin shuruudii salaadoo dhanba deetana qofkii isagoo qaawan oo aan qiblo u jeedin oo hadoona suuliga ku jira inuu markaa halkaa ku sujuudo waa foolxumahalkii u dambeysay marka in shuruudihii salaada loo ilaaliyo ayay fuqahada islaamku u badan yihiin wa xukmu naflin waqta nahyin yajri wa xukmu naflin xukunkii sunnaha ayaa yajrii waqta nahyin fii waqti nahyi waqtigii nahyiga haddii lagu jiro xukunkii nafliga ayaad ilaalinaysaayo dee qolyihii aan dawaatul asbaabka ogolayn sujuudu tilaawihii isagaan hadal minka keenay qolyihii dawaatul asbaabka ogolaana sujuudu tilaawihii waa duu sabab sabab buu leeyahay way ogoliy laakiin buu yidhi waxa un ka duwan intanoo ajiz bannee ilaa ladaa isfaari limaalikin aw cinda alisfiraari waqtulisfaarka iyo waqtulisfiraarka mooyaane wixii kale waqtiyadii kale maalikiyada agteeda banneen maalikiyadii maxay leeyihin bacda subxi sujuudtilaawo waa lala iman bacda alcasrina waa lala iman laakiin bacda waa ilaa intaa maaratay isfaarka ka horaysa intaa dhulku caddaan haddii dhulku caddaado duluucii baa dhowaaday waad iska joojinaysa casarkiina haddii isfiraarkii la gaaro huruubkiibaa dhowaaday waa iska joojinaysa intii ka horraysay laakiin waa ogoliyi xanaabiladii iyagu halkoodii bay taaganyihin maba ogola shantii waqti waqtinaba sujuudu tilaabo ma ogolaanaya wlxanafi lam yamtanic minhaa siwaa waqti shuruuqin wa quruubin wastiwa xanafigii isagu sujuudu tilaawihii kama imtinaayo kama reebtoomayo saddexda waqtiya ay adkeeyaan mooyaane waa marka qoraxdu ay soo baxayso iyo markay dhacayso iyo xaalu istiwaab waa markii janaasadaba aanay ogolay ay karaahiyeysanayeen kitaabu axkaami lmayit weli waktiga waxba inoo hayso xoogaa weli raacinayna insha alla yusanu talqiinu waan yuwajaha muctadaru waqiila hanin kuriha fainqadaa faarbacun lahu tajib wamaaliku canhu siwa dafni nudib alguslu wastahni shahiida xayثu can wاlkhulfu fiihi can saciidi wاlxasan qatiilu macrakin aw الظulmi wakus hanin likuufin bاladii lahu naqus wksus bidali shaafici wamaaliki qatiila xarbi mushrikin mucaariki wa kulu meytin jinsuhu lgusla yeli wain turid zawjatuhu faltagsili wa zawjuha ligayri nucmaana gasal ka sayidin fii amatin lahu tuxal wamulja-an yagsiluhuna maxramu wاlxambali kalxanafiyu yamimu wahakada alcaksu walajnabiyu la yagsilu bal yamamaha cinda almala kacagsiha washaafici canhu wajad gasluhumaa min taxti saatirin xajad wa fi lqamiisi cindahu nadban gusil bisharطi an laa yamnaca almaa an yasil wa suna tahliiثu wabadءun biwuضu waziida fii witrin lima qad yacridu wajaءa can axmeda laa yaziidu can sabcin waqiila wajabat hadi الsunan wa fi lfuruuci sunanu kahiira kasidri wاlkaafuuri fi اlأkhiira wakhaariju min bacdi gasli maqtadaa icaadatan waaxmadu biha qadaa maa lam tasil sabcan waqiila liyucad ila ahalaaثi daa can اlbasri warad walaa yaqusu dufrahu wa shacrah wasana axmedu khisaara اlfiطrة lacaanatan washaafici machu manac fii muxrimin maxduura ixraamin fadaa intaa qasligaynu ku joojinay wuxuu yidhi yusannu talqiinun waxaa la sunneeyaa in loo laqimo meyti maaragtay muxtadarkii qofkii xaaladiisu ay darnayd ee maaragtay geeri looga baqanayay ama yani xaalad calaamadihii geeridu ay ka muuqatay waxa fiicanoo la sunneeyaa in tawxiidkii loo laqin oo agtiisa laa ilaaha ila allah laga yidhaahdo iyadoo dhe iyo waxaa la odhanayn baan laa ilaaha ila allah unbaa la odhanayaa si uu markaa tawxiidkii carabka ula helo arrintaa markaa talqiinkaa way isla ogol yihiin laakiin ibnu xasim isagu waa waajib buuli oo dee laqinuda amarka ayuu ka qaadanay wa an yuwajaha waxa kale oo wa an yuwajaha muxtadaru waxaa kaloo la sunneeyaa in qiblada loo jeediyo loo jiheeyo qofkii markaa muxtadarka ahay si kalaad ku hay wa qiila waxaa la yidhi thaanin kuriha kan dambe oo tawjiiha ah waa la karaahiyeystayna waa la yidhio saciid ibn almusayib ayaa markii uu xanuunsanayay xaaladiisu ay liidatay ayay yidhaahdeen wajihuuhu ila alqibla qiblada u jeediyo markaasuu arintii inkiray uu yidhi miyaanan qiblada u jeedin yani waaa wuxuu ujeeday baa layidhi yani miyaanan muslim ahayn muslimkuna mar walba qibladiisu waa halka in maarata wejeyga loo jeediyo waxba markaa wax weeyaan macno ma samaynayso maalik laftiisana waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi maa aclamuhu min almri alqadiim inuu arrinkii qadiimka ahaa horreeyey ee ciddii inaga horreysay ay samayn jirta yahay kuma ogi laakiin riwaayada u muctamadka ah madhabkiisa waa inuu mustaxabiya fain qadaa hadduu geeriyoodo haddaba qofki oo markaa de waxa weeyaan geeridii ay ku timaado fa arbacun lahu tajibu afar qodob ayaa u waajibiyey meydkii wa maalikun canhu siwa dafni ludib maalik waxaa laga soo guuriyey jamiicu aamar nusadi hore laakiin dafnigaa laga soo reebaya siwa dafni afartan qodobee waajibaya dafniga wixii ka soo haray waa saddexdii kale waa qasligii iyo kafnigii iyo salaadii nudiba waa la sunneeyaa iyadu maaratay waajib ma gaadhsiisa waajibku waa dafniga uun markaa laba khilaafkoodu waa mashhuur salaada iyo iyo qasliga khilaaf mashhuura bay maalikiyadu ku leeyihin kafankana qaarkood baa khilaaf geliya laakiin waxaa la yidhi khilaafkaa waxa lagu xambaarayaa qolada le waajib maaha aha inay ka hadlayaan wixii satrul cawraha dheeraadka ah. dee satrulcawraha wixii dhaafsiisana shaaficiyada laftoodaa madabkooda khilaaf ayaa dee kaga sugna marka afartiiba sida markaa mashhuurka ah xataa labadan maalikiyadu ay maarata khilaafka xoogan ku leeyihiin waxa u muctamad u ah inay labadu ay waajib yihiin marka afartiiba cinda aima almashhuuriin madaahibtooda marka la eego inay markaa waajib yihiin ayaa markaa kasoo baxaysa dafnigii waa lagu ijmaacsan yahayba kafnigiina isna waa ku dhow yahay ijmac buu ku dhow yahay labadaa kalena khilaafkaas maalikiyada ayaa ku jira kii koobaad buu alguslu awaluha alquslu wey kii koobaad afartaa qodob keeda kooda koobaad waa qusligi wastani waxaad soo reebtaa ashahiida shahiidkii xayu canna meel all meesha lagu arkayba shahiid soo reeb wlkhulfu fiihi can saciidin wاlxasan khilaaf baa kaga sugan ma la maydhayaa shahiidka saciid ibn musayib iyo alxasan albasri oo waxay leeyihin iyagu waa la maydhaya ibnu cumarna sidaasoo kale ayuu isaguna yiriyo markii la la maydhaya oo cumar basawtii la maydhay buu shahiidna wuu ahaa markaa wuxuu le isaguna isla daahirka madhabkiisu waa in shahiidkii la maynayo laakiin jamaahiirtu jamaahiiru fuqahaai lumma waa in ay xaaraan tahay in la mayro oo aan laba ogolay haddaba shahiidkii waa ayo wuxuu yidhi qatiilu macrakin dagaal xaq ah dabcan kii lagu dilay weeyaan oo qoladii mubdiliinta ahayd ay dishay aw ulmi ama dulmi qof kastoo lagu dilayba wakhusa waa la gaar yeelay aanin kan dambe waa kii dulmiga lagu dilay likuufin cinda alkuufiyi weyaan xanafiyada agtooda biladii lahu naqusu kii aanu qisaasaynay kii qisaasta maarata dilkiisu waajibinay ee qisaasi u waajibaysay kaasaa qatiilu dulmiga ay ku khaas yeelayan markaa maxay madhabkooda uu noqonayaa kii dagaal xaqa lagu dilay iyo kii dulmi lagu dilaye mutaysta in loo qisaaso ciddii dishay maarata loo qisaaso wakhsus bidaa waxaad ku khaas yeeshaa xukunkan shahaadada lishaafici wa maaliki maalig iyo shaafici agtooda qatiila xarbi mushrikin mucaariki qatiila xarbi mushrikin dagaal mushrik qatiilkiisa ka lagu dilay kii dagaal gaal lagu dilay gaalkaasoo mucaarikin yani de waxa weeyaan la dagaalamo dagaal gula jiray mucaarik waa iska takmila iska noqonaysa mar haddii xarbi lasoo sheegay waxba mucaarigtaa loogama baahana xarbigaa kaaga fil markaa qatiila xarbi mushriki wey qof mushrik ah dagaalkii lagula jiray kii lagu dilay weeyaan shahiidkubeyneen shaaficiyada iyo iyo maalikiyada haddii muslimiin lala dagaalamaya xaq loo laada lala dagaala sida bukaadii iyo qutaacu turuqii iyo kuwaasi wixii ay dilaan maaha shahiidkan aan la maydhay maydeen waa la maydhayaa kaas sidoo kale Ehm, haddii gaalba uu dilay laakiin aanu ku dilin dagaal iyagu ay safdhaafeen ama intuu soo maaratay dhuuntay isagoo meel iska jooga oo dagaal jiri uu markaa dilay kaasina isagana in la maydhaa way waajibaysaa ayay markaa iyagu leeyihin xanafiyadii waxaa leeyihiin labadii aynu sheegnay xanaabiladii baa ugu ballaaranoo iyagu marka halkii horey joogaan qatiilu macrakin aw ulmi qof kasta oo dagaal xaqa lagu dilay ama muslimiin ha lala dagaalamayo ama gaalaha lala dagaalamayo iyo qof kasta oo dulmi lagu dilay man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid man qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid halkaasi markaa iyagu ay qabsanay kuwaasoo dhan markaa lama mayraya bay leeyihiin dabcan haddana la mayro lagu tukana maayo sida inoo soo socta salaada waynaamata axkaamteeda markaa imika dee dagaaladii iminka waa kuwa dagaalkii wuxuu iska noqday iminka dee awalda laba ciidan baa isu imanaya imika waa dadkii magaalada joogay baa la dagaalamaya sooma diyaaraddii marka lasoo dira dadkii magaalada joogay ay duqayso dadkaasi ma dagaal bay ku dhinteen de ijtihaad mucaasira markaa meeshaasi ka imanaya dadkaasi ma dad dagaal ku dhintayba mise ma noqonayaan de iyagu dagaal kumay jirin sowma laakiin haddana waxaanay ku dhinteen de dagaal baa socdo dagaalkaa socday ku dhinteen markaa waxaad moodaa kulle ijtihaad baa ka bannaan in eh, eh, mar hadday dagaal ku dhintaan halkaasun la marinayo hadday markaa nimankii dee lala dagaalamay ay gaala yihiin hadda waa kaasoo kasa dee caruur iyo dumar iyo dad markaa ayuu guryahooda iska joogay iyaa intaa lalaynaya marka dadkaasi dabcan haddii la qaato madhabkii xanaabilada iyo kii xanafiyada de inay shuhaado yihiin oo yani axkaamtii shahaada markaynu shuhado leenahay maa inaynu xaggii aakhira kaadayna de waa axkaamtii qasbigii arrimahaas weeyaan inay markaa xukunkii shahiidka qaadanayaan marka madhabka xanafiyada iyo lagu socdo xanaabiladu waa cadya qolyahan kale uunbaa hadal uu iman karaayo dadkan miyay dagaal ku jireen mise kumay jirin hadal ka iman karaa laakiin iyaga laftoodana cibaaradoodu say faa'idaynayso ah in qofkan dagaal dhexdii lagu dilay dagaal dhexdii waa lagu dilay inuu qofku dagaalamayay ma shardibaa cibaaraadkooda iigamay soo bixin inuu qofku isagu qof dagaalamaya ah cibaaraadkooda iigamay soo bixin laakiin waa hawl ijtihaad mucaasiri ka banaaya wksus bidali shaafici wamaaliki qatiila xarbi mushrikin mucaariki wa kullu meytin jinsuhu lgasla yali wain turid zawjatuhu faltasil imika alku ka hadlayaa yaa meydka maydhay wa kullu meytin meyd walba rag iyo dumar jinsuhu jinsigiisiibaa yalilgasla maydhiga tawaliyaya yani saasaa haboo wey raggiina in raggu tawaliyaan dumarkiina dumarku ay tawaliyaan haddana wuxuu yihi wain turid zawjatuhu faltaqsim haddii ninka zawjadiisii ay doonayso inay u maydho way maydhi kartaa oo looma diidayo waana bilijmaaci sida ibn lmundir raximah llahu tacaala uu tilmaamayo asmaa binti cumaysna radi allahu tacaala canha abubakar waa tii maydhay caaisho lafteeda waa tilahay haddii markaa aanu hore ka ogaan lahayn waaa ka ogaan maa qasalahu ilaa aswaaju nabiga calayhi salaatu wasalaam wa zawjuhaa ligayri nucmaana asal cagsigii baa laga hadlay gabadha haddaba zawjkeedii iyadana hasala wuu maydhayaa ligayri nucmaana cinda hayri nucmaana abu xaniife wixii ka soo haray agtiisa jumhuurkii waxay leeyihin sida iyaduba ay ninkeeda u maydhayso ayaa ninkeeduna uu iyada u maydhayaa laakiin xanafiyada waxay leedahay may farqibaa udhexeeya farqiga udhexeeya waa maxay isagu hadduu dhinto axkaamtii nikaaxu ma dhammaan oo waa tan ciddada gelaysa iyada ee weli isagii ka ciddo tirsanaysa markaa way meeri kartaa laakiin haddii iyadu ay dhimato nikaaxoodii halkaasuu ku dhammaaday walaasheed hadda guursan kara markaa isagoo hadda iyadoo aan weli la duuginba walaasheed meherin kara oo ay xalaal u noqonayso in la yidhaahdo iyadiiu maydhayaa ma dhacaysa bay yidhaahdeen laakiin iyaduna jumhuurku sidaa ay qabaan baa moodaa inay rajaxan tahay cali radi allahu tacaala canhuna faatima inuu mayray iyaa la soo guuray wuxuu yidhi wa ligayri nucmaana asal ka sayidin fii amatin lahu tuxallu ka sayidin waa sida sayid oo kale ayuu zawjku noqonayaa fii amatin marka la joogo markaa waxaa weya mayd markaa addoon ah oo tuxallu lahu isaga loo xalaalinayo xalaal u ahay xalaasha u ahay sayidkuba siduu yaho kale weeyaano iyadana khilaafkaaso kalea ku jira oo haddii addoontiisii ay dhimato waynu eegaynaa addoontani xalaal miyay u ahayd markay noolay haddaanay xalaal u ahayd ma maydhi karo sida addoon dee musawajo ahayd oo la qabay ama mushrikad ahayd oo markaa waxa weeye ahlu kitaab ahayd dee markaa taasiyadu marka xalaalumay ahayd taa ma maydhi karayo laakiin tii xalaasha u ahayd jumhuurkii waxay leeyiin wuu mayri karayaa xanafiyadiina waxay leeyihiin ma mayri karayo wamulja-an yagsiluhuna maxramu walxambali kalxanafiyu yamimu wa yagsiluhunna wuu mayrayaa dumarkii muljaan xaal uu yahay mid la kalifay oo cid ka furata waaye maxramu maxramkooda oo qofku hooyadii uu mayri karaa walaashii wuu mayri karaa ilantiisii wuu mayri karaa haddii cid ka furata uu waayo sida ay leeyihiin jumhuurku weliba shaaficiyadu kuma qaydayaan iljaan waa iska furatay waa iska bannaantahay iyadoo dumarkii joogaan inuu walaashii maydho ama inantiisa maydho imaam axmed baa aad ula yahay shaafici maaragtay masalada ogolaya axmed isagu waa fog yahayo waaba kan walxanbali kalxanafiyu yamimu ah, xanafiyaduna xanabilada la socota wlxambali kalxanafiyu yamimu xambaligu isagoo markaa xanafigii lamid ah waa loo gebgebaynay loo booraynaya tayamum baa loo wareegayaa buuli oo maxramkii qofku markaa hooyadii walaashii ma maydhi karo haddii cid la waayo tayamum ayaa loo samaynaya saasay markaa xanaabiladi iyo xanafiyadii ay leeyiin wahaakada alcaksu cagsigiina waa saas oo kale oo dumarkii mayd maxram u ah ma mayri karaan mise mayri maayaan shaaficiyadii waa iska furan tahay bl hadday dubajoog hadday markaa waxa weyaan rag joogaan iyo haddaani jooginba qolyihii kale markaa waa maalikiyadii waxay iyaguna odhanayaan mayane cinda aliljaa haddii markaa cid ka furata uu waayo ay dumarkii cid ka furata waayaan way mayrayaan maxramkooda xanaabiladii iyo xanafiyadiina maxay leeyihin tayamun baa loo wlajnabiyu laa yagsilu bal yamamaha cinda almala walajnabiyu ninkii ajnabiga ahaa laa yagsilu ma maydhayo eh, gabadhii bal yamamahaa tayamum buu samaynayaa cinda almala jumhuurku siday qabaan jumhuurka waxa khilaafsan soo socdaa ka cagsihaa cagsigeedun bay la mid tahayo gabadhii ajnabiyada ahayd meydkii ragga ahaa ee cid maydhan la waayey ajnabiga ka ahaa miyay maydhaysaa mayane tayamum bay markaa u maydhaysaa washaafici canhu wajaba shaafici waxaa laga soo guuriyey qowl odhanaya mayane waa waajib asluhumaa labadaba in la dhaqo la maydho min taxti saatirin xajaba waxaana lagu maydhayaa saatir hoosti yani waxbaa lagu asturayaa gacantunbaa markaa hoos laga marinaya laakiin saatir xijaabaya oo maarata araggii ka maarata qarinaya dabcan eh, gacanta lafteeduna jirkii taaban mayso ayaa markaa lagu mayrayaa eh, laakiin tayamum loo wareegi maayo waa qowl shaaficiyada ku jira laakiin muctamadkii waa inaan halkaa markaa waxa weyaan qasbiga aanu suuragalka ahay wa fi lqamiisi cindahu nadban gusil bishari anlaa yamnaca almaa an yasil wa fi lqamiisi cindahu nadban usila wa cindahu shaafici agtiisa usila waa la mayrayaa filqamiisi isagoo markaa qamiis ama dirac gabadhi ay xoran yihiin nadban wey laakiin arrintaasi haddii laga saarona waa caadi lakin cawradii waa loo asturay bishari anlaa yamnaca almaa an yasil waxaa laakiin shari ah qamiiskaasi in aanu biyihii u diiday inay markaa gaadhaan jirkii meydka wa sunna waxaa la sunneeyey taliiun wa badun biwudu in markaa saddex saddex laga dhigo mayrigii weysadana lagu bilaabo wasiida fii witrin limaa qad yacridu wasiida waa la kordhinayaa tirada markaa mayriga fii witrin iyadoo witri markaa la waafajinayo limaa qad yacridu korba waxay soo darin haddii markaa meydkii markii mar loo maydhay weli nadiifoobi waayo mar labaad baa la maydhaya iyo mar saddexaad hadduu nadiifoobi waayo mar afraad iyo mar shanaad haddaanu nadiif noqonin mar lixaad iyo mar toddobaad markaa witri baa lagu joojinayaa mar walba wa jaa can axmed axmed waxaa ka soo aroortay laa yaziidu can sabcin toddoba lama dhaafay hadduu xataa nadiif noqon waayo toddoba lama dhaafayo waa markaa riwaayo axmed laga soo lakiin madhabkoodu siday ictimaadayaan waa riwaayo mashhuuro axmed uu leeyahay jamaca soo warisay laakiin sida ay ictimaadayaan waxa weeye ilaa uu nadiif ka noqonayo in la kordhinayo wa qiila oo eh, daahiriyadiide isilnahaa alaaan amarkii bay ka qaadanaya wabda'na bimayaaminiha wa mawaadici lwuduui minha marka laabudda buu leeyahy ibn xasm wa fi lfuruuci sunanun kaiira furuucda kutubta fiqiga waxaa ku qoran sunayaal badan ka sidri walkaafuuri fi lakhira sida markaa in sidrigii lagu daro biyaha iyo kaafuurkii ta dambe la raacinayey shaaficiyaduna khasalaadko dhan baa la raaciyay bay leeyihiin waa waxyaalo markaa sunan furuucda loo raadsanayo wkhaariju min bacdi gaslin maqtada alaa waqtigu iskaga dheeraaday tahir insha allah waxaan raacin doonaa darsiga dambe wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamedi wallah aclam